alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennan waa kii lix iyo tobnaad ee ka mid a kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy ibni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu dhexda kaga soo jirnay oo inoo soo dembeeyey adkaaru الصabaaxi wاlmasaa waxaynu soo gaarnay adkaarta koob iyo tobnaad oo baabka xadiid ahaan marka la yidhaahda kitaabkana xadiidka siddeetan iyo shanaad ah ayaynu soo gaarnay waa xadiidka abu hurayra allahuma caalima alghaybi wاshahaadati faطira الsamaawaati wاlardi raba kuli shayin wmaliikahu ashhadu an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika min shari nafsii wamin shari الshayطaani washirkihi washarakihi labadaba la odhan karaa waan aqtarifa calaa nafsii suu'an aw ajurahu ilaa muslim wuxuu qofku odhanayaa allaahuma allahayow caalima alghaybi waxyaalaha maqan ilaahiga ku cilmilahow waxaa kaloo bannaan caalimulghaybi in la yidhaahdo oo la godo oo la yidhahdo anta caalimulghaybi oo caalimulghaybi oo kaleeto iyo washahaadatii waxyaalaha jooga weligaa qur-aanka iyo sunnada markaad aragtid ayadoo laga hadlahayo cilmu lghayb iyo cilmu shahaada waa bani aadamka un laakiin ilaahay macnaha bani aadamkaa wax ka qarsoomi karaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kama qarsoomaan laa yakhfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa waxyaalaha dadka ka qarsoon iyo waxyaalaha dadka u muuqda labadaba allaha og baato weliba isku mid ay u yihiin macnaheedu waa saas ha u qaadanin inay jiraan wax ilaahay ka libirsan ee ka qarsoon ma jirta hawshaasi ayib faaطir asamaawaati samaawaadka abuurkooda allihii bilaabayow iyo wal ardi dhulalka labadaba abuurkooda asagaa bilaabay asagaa iska leh asagaa maamula cid uu kaga daydayna ma jirto ka horraysi rabba kulli shayin wax walba rabbigii abuurayo wa maliikahu kii iska lahaayo wax walba asagaa abuuray asagaana iska lahu milkigiisa leh asagaana ku tasarufa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga maahani acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min shari nafsii naftayda sharkeeda ayaan ilaahu kaa magangelayaa wa min shari shayaani shaydaanka sharkiisana ilaahu waan kaa magangelayaa oo shaydaanku shar buu leeyahay wa shirkihi shayddaanka shirkiisana waan kaa magangelayaa wa shirkihi waxaa kaloo la odhan karaa wa sharakihi sharagtiisana waa la odhan karaa labadaba waa shaydana waswaaskiisu markaa noqonaya wa an aktarifa inaan gurubsado oo galabsado oo aan sameeyo calaa nafsii naftayda inaan u soo jeedo suu-an xumaata inaan nafteyda u soo jiidana ilaahu waan kaa magangelaya ow ajurahu ama xumaatadii aan u soo jiida ilaa muslimin qof muslim ah xadiidkaa tirmidi iyo abu daawuudba way wariyeen tirmidi iyo abu daawuudba way wariyeen ibnuqayim baa wuxuu leeyahay xadiidkaa nebigu wuxuu kulansaday alisticaadata min ashari wa asbaabihi wa gaayatihi ilaahi in laga magangala saddex qodob kow sharka labo asbaabtii sharka keeni lahayd saddex ujeeddada iyo yoolka ka dambaysa qof inuu shar la yimaado ilaahu saddexdaa waddaba waa kaa magangala iga xir sababtu waxaa weeye sharka oo dhan saddex midun buu noqonaya sharku inuu noqdo shar ka soo fulay nafta qofka bani aadamka ah, ama shar shaydaanka ka soo fushay ay tahay taas waa labadaas mid ama adiga kaa soo fushay sharkaan uu kaa yimid ama shaydaan buu ka yimid haayada iyo ujeeddada sharkaasuna waxaa weeye adigii shaqaynaya uu sharkaanu kaa soo fulay inuu dhib kuu keena sharkii kow ama ma ahane sharki intaad la timaado qof muslima dhibaato inaad u geysatid oo qof muslima dhibaato markaa uu geysatid xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa masderka labada sharka labada masder uu ka yimaado waa naftaada ama waa shaydaan sidaa awgeed u fiirso acuudu bika min shari nafsii wa min shari shayطaan naftayda sharkeeda iyo shayddaanka shartiisaba ilaahu waan kaa magangelaya hamoodii naftaadu inay tahay naf aan wax shara lahayn naftii ilaahay uu badbaadiyo cusmo siiye waa meesheedu ambiyada iyo waxa la midka ah laakiin adiga iyo aniga iyo inta inaa la midkaaba nafteenna shar baa ka suurtoobo ka imaanaya shaydaan baa ku lamaan ayib sidaa awgeed labadaa masdar buu sharku ka yimaadaa alshayطaanu wاlnafsu labadiiba nebigu ilahi uu ka magangala sal اllah alيه wasalam qaayada iyo ujeedka ka sharkaasu gaarayana waxa weeye naftii caamilada ahayd oo sharkaan samaynaysay inuu dhib u geysto sharki shar baad samaysay aduu ku dhiba ama ma ahana intuu adigii kaa gudba baad qof walaalkaada oo muslima dhib ugu geysatay labadoodiina ilaahay uu ka magangalayoo wa an aktarifa calaa nafsii suu'an ilaahu naftayda inaan xumaato u soo jiido ow ajurahu ilaa muslim ama qof muslima aan u soo jiido ilaahu labadaasba iga ilaali waa erayaal kooban laakiin macaani weyn xambaarsan ilaahay qofkii uu diintan fahansiiye oo faham fiican ka siiyeyna wuu dareemi karaa waa kana ibnuqayim waxaasuu kala soo dhexbaxaya sharki asbaabtiisii iyo yuulkiisii sharku xaggee ka yimaadaa nafta iyo shaydaanka yuu saamayn karaa naftii sharku ka soo fulay laftirkeeda ama qof walaalkaada muslim inaad dhib ugu geysatid intaba ilahay buu ka magan kara wamin e, shari shayaani wa shirkihi haddii la yidhaahdo saa waa loo xarakayn karaa wa waa la akhrin karaa haddii uu shirkigii la yidhaahdo inuu shirki igu rido iyo gaalnimo ayaan ilaahu kaa magangelaya haddii la yidhaahdo sharakihi oo shiinka inta la kordhigo raadana la kordhigo sharakihi la yidhaahdana macnaheedu wuxuu noqonayaa waswaaskiisa iyo dabinada shaydaanku uu ii dhiganayo ayaan ilaahay ka magangelaya labaduba waa laba macno qurux badan xadiidka labiyo tobnaad waa xadiidka cuثmaan ibnu cafaan bismi اllahi اladii laa yaduru maca smihi shayء fi اlarضi walaa fi الsamaaءi wahuwa الsamiic اlcaliim cuثmaan ibnu cafaan xadiidkiisa wey bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan magangelaya oo barakaysanaya alladii allahaasoo laa yaduru uusan dhibaynin maca smihi magiciisa la jirankiisa shay-un shayna fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaa'i iyo xagga sare wahuwa alle asamiicu allaha maqalka badan weeyaanoo wax kastoo lagu hadla maqla alcaliimu allaha aqoonta badan weeyaan oo wax walbeetaba og alaa maraatin saddex jeer ayuu qofku sidaa odhanaya ayib xadiidkan cumaan ibnu cafaan baa wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sal اllahu calayh wasalam baan maqlay isagoo leh man qaala alaa maraatin saddex jeer qofkii yidhaahda ducadan oo saddex jeer akhrista lam yusibhu fajأaةu balaa'in xataa yusbixa waman qaalahaa xiina yusbixu alaaثa maraatin lam tusibhu fujأaةu balaa'in xataa yunsi qofkii salaada subax saddex jeer akhrista gadaasheeda ilaa galabkii uu ku gaaro musiibo iyo balaayo ku soo kadisaa ku dhici mayso qofkaas qofkii galabkii akhristana ilaa waagu uga baryo musiibo iyo balaayo iyo dhib ku soo kadiya ma arkayo miyayna wax wanaagsan ahayn inaad gelinkii dambe la timaadid oo maalinkii wax xirsixir ah oo ilaa waagu kaaga baryayo xirsixir kuu noqda haddiise waagu kuu barya inaad la timaadid wax xirsixir ah ilaa galabtana xirsixir kuu noqda cajiib waxa aha xadiidkan cumaan ibnu cafaan waxaa ka wariya nin layidhahdo cumaan ibnu abaan cumaan ibnu abaan oo xadiidkan warinaya oo sharxaya baa ninuu u yimid cumaanna wuu xanuunsanaya xanuun buqaafaariji loo yaqaano xadiikuna wuxuu sheegayaa gelinka hore haddaad akhrisatid balaaya kugu dhici ilaa galabkii galabkii haddaad akhrisatidna balaaya kugu dhici ilaa subxi cumaan ibnu abaan wuxuu yidhaa xadiidkii saan u sharxayaan waxaan arkay ninkaan uundhaha u fiirinaya aad ii fiirinaya macnaha wuxuu isleeyahay waxaa ninku sheegaya hadduu xadiidku sax yahay hadda waaba kan asagii sheegayaaba ibtila haysataay oo jirkiisa xanuun ka muuqdaay see wuxuu jiraan wuxuu yidhi marka waxaan arkay buu yidhi fajacala الrajul اladii samica minhu اlxadiiثa yanduru ilayh faqaala lahu ma laka tanduru ilaya maxaa kuu sugnaadood ii fiirinaysaa waad iga soo eegi fawallaahi maa kadabtu calى cuثmaana walaa kadaba cuثmaanu calى الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ilaahay baan ku dhaartay cumaan ibnu cafaan oo xadiidka ka maqla oon ka wariyey inaana ka been sheegayna xadiidka sidaa un baan uga maqla cumaan ibnu cafaanna wallaahuusan nebiga ku been abuuranaynin waayahay haddaan cumaan ibnu cafaan nebiga ku been abuuran aduguna cumaan aadan ku been abuuranaynin xadiidkuna sidaan sheegayo adigina cilladaan ku haysataa waase wuxuu yidhi walaakina alyowma aladii asaabanii fiihi maa asaabanii qadibtu fanasiitu an aquulaha xanuunkaanaad arkaysid maalinku igu dhacay waan xanaaqay markaan xanaaqayna adkaartii baan halmaamay markaan halmaamayna xanuunkii baa sidaa igu dhacay allahu akbar bal waxa cajiib ah inaad xanaaqdid xanaaqu ma fiicna ashyaa adduunye iyo waxaan macno lahayn qofku inuu ku xanaaqa dhibkeeda leed haddaad xanaaqdid wax badan buu xanaaqaasi ku hillowsiinaya sida awgeed baa nebigu sala allahu calayh wasalam ninkii yidhi ii dardaaran wuxuu ku yidhi laa taqdab ha caroon ha caroonin qofka bani aadamka waa wax ku dabeecaysan oo caradu maalin walba ka timaaddo waxaa laga wadaa caradu waxyaalaha ay ku faraysa ha la imaanina iska ilaali sida awgeed baa nebigu ina barayaa haddaad xanaaqdid maxaa xala maxaa samayn in la aamuso oo aan la hadlin in wax laga bedela xaaladaad ku sugnayd shaydaanka in layska naaro in la weysaysto iyo waxyaalaha la midka ah marka ducaday waan xanaaqayo waan halmaamay kabacdina xanuunkaana igu dhacay laakiin xadiidku waa sax cumanna nebiga been kama sheegin anna cumaan kuma been abuuran bi alimaam اlqurطubi raxmat ullaahi calayh baa xadiidkan laftirkiisa markuu ka hadlayay wuxuu yidhi khabarun صaxiixun wa qowlun saadiq xadiidkani waa hadal sax ah waana hadal run oo nebi muxamed ka soo fulay sal اllahu calayh wasalam calimnaahu daliilahu daliilan wa tajrubatan daliil ahaanna waxaan u ogaanay inuu sax yahay tajrubo ahaanna anaaba tijaabiyey bu oo si u tijaabisa wuxuu leeyahay alimaamu اlqurطubi fainii mundu samictuhu camiltu bihi xadiidkaa maalinkaan maqlay laga soo bilaabo waxaan bilaabay biri inaan ku dhaqmo oo aan garabkeenna saddex jeer akhristo subxiina saddex jeer akhristo bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi اlardi walaa fi الsama wa huwa samiicu اlcaliim welintuu la egyahay fiiri sidaasaan u akhrisan jiray buu falam yaduranii shayun ilaa an taraktuhu shayna ima dhibin buu yidhi wax dhiba ima soo gaari jirin ilaa aan ka tegay buu faladaqatnii caqrabu bilmadiinati leylan habeen habeenada ka mida ah hangana la iqaniinay buy ama dibqaloc nab magaaladii madiina fatafakkartu faidaa ana wuxuu leeyahay waan fakaray oo waxaan isir war xaggee lagaa soo gaaray oo adigii saddex jeera subaxii akhrisan jiray saddex jeera galabkii dhibdho usug soo gaari jirine maantay saddex jeer miyaadan akhrisan dhib baan u fakaray buy faidaa ana qad nasiitu an atacawada waxaan xasuustay buu yidhi kelimaadkii noocaasaayo qiimaha badnaayoo aan magangeli jiray inaanan la imaano aan halmaamaygu waa munaasab marka walaalayaa ducadan inaynu akhrisanno oo ku dhaqanno oo weliba aan nolosheenna ku salayno waxaad dareemaysaa ilaahay magaciisa wax iska caabin kara lama arko wax u babaadhigi kara lama arko wuxuu ilaahay ka magangalay balaayada xagga sare jirta iyo midda xagga hoose jirta intaba bil allaala meeri jirtayba hadday kor jirtay iyo hadday hoos jirtay ilah wadaan kaa maqan kara ilaahay waa samiic maqal badana ah wax kastoo dadku ay ku hadlaan noocii doona ha ugu hadleena wuu maqlaa wax kasta oo ay dadku sameeyaanoo ficlana ilaahay wuu ogi cajiib waxaa ah nebiyulaahi sulaymaan baa waxaa arkay quraanjo quraanjadii quraanjadii kaley la hadasho waxay ku tidhi halkan sulaymaan iyo ciidankiisibaa maraya iyaysan idin guryaha idinku dumine guryihiinna gala quraanjada codkeeda yaa maqlay yaa u gudbiyey nabi sulaymaan allaahu rabbulcaalamiin ayaa u gudbiyey xadiidka saddexiyo tobnaad waa xadiidkaas hawbaan ibnu mujdad radiitu billaahi rabba wbilislaami diina wbimuxammadin nabiya sal اllahu alayh wasalam alaa maraati wuxuu qofku odhanayaa radiitu waan raalli noqday billaahi ilaahay baan raalli ku noqday rabban rabbi ahaan ayaan raalli uga ahay ilaahay inuu i abuuray inuu ileeyahay inuu i maamulo waa ku qanacsanahoo raalli baan ku ah wa bilislaami islaamkana diinan diin ahaan ayaan uga raalli noqdayoo waan ku qanacsana wa bimuxamadin nebi muxamadna waan ku raalli noqday sala allahu calayh wasalam nebiya nebiya ahaan aa maraatin saddex jeer ayuu qofku odhanaya xadiidkan waxaa akhirkiisa ku qoray man qaalahaa aaan ka mid ahayd man qaalahaa alaaan qofkii saddex jeer yidhaahda xiina yusbixu wa alaaan xiina yumsi saddex jeerna yidhaahda markuu galabkii gaaro saddex jeerna yidhaahdo subixii kaana xaqan cala allaahi an yuctiqahu an yurdiyahu yowma alqiyaama ilaahay waxaa waajib ku aho waajib isaga dhigay inuu qofkaa maalinka qiyaama raalligeliyo oo wuxuu ku farxa uu siiyo axmed baa wariyey nasaa'ina waa wariyey camal yowm ayuu ku wariyey abu daawuudna waa wariyey tirmidi culummada qayb ka midii darajadiisa taxsiin ayay gaarsiiyeen qayb ka midana way daciifiyenoo waxay leeyihiin xadiidkani xadiid sugan ma aha abu saciid albaqaal nin la yidhahdana ku jiro daciif ah ayib ragga daciifiya alimaam nawowi baa ka midoo dacfigiisa sheegay waxaa sugan oo axaadiid ahaan ku soo aroortay nebigeennu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama daaqa طacma aliimaani man radiya biاllaahi rabba wbiاlislaami diina wbimuxamadin rasuula sala allahu calayh wasalam iimaanka dhadhankiisa ayuu dhadhamiyey iyo macaankiisa qofka ilaahay rabbi ahaan uga raalli noqda islaamkana diin ahaan uga raalli noqda nebi muxamedna rasuul ahaan uga raalli noqda muslim baana wariya xadiikaas isagoo xadiika cabdulahi bn cabaas bn cabdilmualib ah waxaa kale oo jira xadiidka abu saciid alkhudri oo rasuulku uu leeyahay sal اllahu alayh wasalam ya aba saciid man radiya billaahi rabba wbilislaami diina wabimuxammadin nebiya qofka ilaahay ilaahay ahaan uga raalli noqda islaamkana diin ahaan uga raalli noqda nebi muxammadna nebi ahaan uga raalli noqda wajabat lahu ljannatu jannada ayaa u waajibaysa kaasaadan nooga filanba jannaa ku waajibaysa intaas haddaad raalli kaga noqotidba imaamu muslim baa wariya xadiidkaasna xadiidka afar iyo tobnaad wuxuu odhanayaa qofku yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiiu aslix lii shanii kullahu walaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn ayib anas baa xadiidkan wariyey wuxuu odhanayaa yaa xayu allaha noolow xayaato iyo nolol asaga u munaasaba ah, oo aantan bani aadamka iyo makhluuqa shabbahin yaa qayuumu allaha makhluuqaadkiisa maamulkooda u taaganow biraxmatika naxariistaada sababkeeda ayaan astakiiu gargaar kugu weyddiisanayaaye aslix ilaahu ii hagaaji lii aniga sha'niya arrinkayga kullahu dhammaantii walaa takilnii ilaahu ha ii tala saaran ilaa nafsii naftayda darfata caynin ilbiriqsi alimaam alxaakim baa wariyey waa saxiix iyo alimaamu dahabina waa ku waafaqay oo imaam dahabi waa ku waafaqay alimaam ibnuqayim baa wuxuu leeyahaa ismiga ilaahay oo alxayu iyo midka kaleoo gadaashiisa ku qoran oo alqayuuma labadaa ah ismi waxay leeyihiin ta'iir iyo saamayn aad u xeel dheer oo ay saamaynayaan in qofka dacwadiisa iyo baryadiisa la aqbalo kurbooyinkana laga faydo dadka tajaaribtooda saalikiinta ahoo war wanaagsan oo ilaahay yaqaanana ay jarribeenna oo ay ogaadeen arrinkaas inuu sax yaayay ka mid tahay qofka yidhaahda yaa xayu yaa qayuum laa ilaaha ilaa anta qofka yidhaahda arrinkaasu wuxuu dhaxal siinayaa qalbigiisu inuu noqdo qalbi nool oo qoyan inuu noqdo qalbigii caqligiisu caqli jiro oo fiican shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ahaa buu yidhi muqayimu ka warramaya shadiida اlahji bihada jiddan aad buu u badin jiray buu yidhi yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum aad buu u badin jiray buu yidhi maalin maalmaha ka miduna igu yidhi buu yidhi labadaa ismi waxay leeyihiin taahiir aad u weyn xayaatada qofka qalbigiisu inuu qalbi nool noqdana saamayn badan bay ku leeyihiin marka labadaa ismi qofka muslimka ahi inuu aad ugu dadaalo oo uu aad uga faa'iidaysto ayaa munaasib ah sidaa awgeed qaybtan dambe walaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn ilah waxaan ku weydiisanayaa naftayda ha igu hadlayn ibnuqayim baa wuxuu leeyahay ou ka warramaya ajmaca alcaarifuuna billaahi ana atawfiiqa anlaa yakilaka allaahu ilaa nafsik waalkhudlaana waxaa weeyaan an yukhaliya baynaka wa baynaha waa hadal aad u cajiib badan dadka ilaahay yaqaana caarifiinta mu'miniinta wanaagsana waxay isku waafaqeen tawfiiqda qowfka khayrka la waafajiyaa inay tahay inaan ilaahay naftaada kugu hadlaynoo kuu dayayn uu naftaada kaa qabta sharkeeda ilaahayna uu ku xifdiyo khudlaan iyo hoog iyo garabkaagoo laga baxana waxaa weeye adiga iyo naftaada ilaahay inuu isu daayo wax dana aan lagaa yeelan ilaahay uu ku yidhahday dhaf rabbigii ku abuurtay hadduu ku dayriyo hadduusan ku xifdin hadduusan ku ilaalin wax macno ah oo noloshaadu leedahay iyo wax qaymahoy ah leedahay lama arko sidaa awgeed hoog iyo dhibaato waa in adiga naftaada la isu keendaayo tawfiiq iyo muwaafaqo iyo ilaahay arrimahaada inuu kuu hagaajiyana waa inuu ilaahay naftaada uusan kugu hadlayn oo ku xifdiyo ku ilaaliyo ayib xadiikaa xaakim baa wariyo waa sheegnay xadiika an iyo tobnaad ee adkaaru sabax walmasa abu malik alashcari baa warinaya wuxuu odhan jiray asbaxna waasbaxa almulku lilaahi rabbi اlcaalamiin asbaxnaa waan waa wa waasbaxa wuxuu noqday almulku boqortooyaduna lilaahi alla midu sugan allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa allaahuma allahayow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra haadaa kan khayrkiisa alyowmi ee maalinka ah ilaahu maalinkan khayrkiisaan ku weydiisanayaa hadduu waagu u baryana iyo hadduu galabaysto hadda asbaxnaa waasbaxa almulku lilaahi rabbi alcaalamiin baa qoran galabkiina wuxuu odhanayaa amsaynaa waamsa almulku lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu maalinkan khayrkiisaan ku weydiisanaya hadday galab tahay muxuu odhan allahuma innii as'aluka khayra haadihi alleylati ayuu odhanaya fatxahu ilaahu furitaankiisa ayaanku weydiisan maalintan furitaankeedu wuxuu noqon ujeeddadii maanta aad lahayd inaad guul ka gaartid wa nasrahu guushiisa ayaan ku weyddiisan maalinkaada guushiisu waxay noqon inaad cadowgaaga ka guulaysatid wa nuurahu iftiinkiisa ayaan ku weydiisan maalinkan nuurkiisuna wuxuu noqon ilaahay inuu ku waafajiyo cilmiga iyo camalka labadaba wa barakatahu ilaahu barakadiisa maalinkan ayaan ku weydiisan oo ah risqi dayib oo xalaal ah ilaahay inuu kuu fudayo wa hudaahu hanuunkiisaan ku weydiisan oo ah hanuunka in lagu dul sugnaado naftu waxay jeceshahana la khilaafo wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min sharri maa shay sharki fiihi maalinkan ku dhex sugan iyo wa sharri maa shay sharki bacdahu maalinkan gadaashiisa ahaaday dabcan galabkii haddii la gaaro wuu beddelayaa allahuma inii asaluka khayra hadihi اleylati wafatxaha wanasraha wanuuraha wabarakataha wahudaaha waacuudu bika min shariha wa maa fiiha wa maa bacdaha oo damiirta waxaa la gelinaya mu'anaf ah xadiidkan abu daawuud baa wariyey ucayb iyo cabdulqaadir arnaa'uud oo laba ilmo arnaa'uudana xadiidkaas waxay yidhaahdeen sanadkiisu waa xasan marka waa balal baryaya ilahay baad baryaysaa xadiidka lix iyo tobnaad asbaxna cala fidrat اlislaam wacala kalimati اlikhlaas wcala diini nabiyina muxamadi sala اllahu calayh wasalama wcala milati abina ibrahima xaniifan muslima wma kana min almushrikiin xadiidka cabdiraxmaan ibn arza asbaxnaa waan waa bariisanay calaa fidrati اlislaami islaamka sunnadiisa iyo fidradiisa wanaagsan ayaannu ku waa bariisanay waa mahad ilaahay in waagu kugu barya adoo islaam oo tawxiidkaagii haysta galabkii marka la gaarana asbaxna booskeeda ayuu amsaynaa gelin wa calaa kalimati اlikhlaasi daacadnimada kelimaddeeda iyo ikhlaaska ayaan ilaahayo ku waabaraysanay wa calaa diini nebiyina nebigeenna diintiisa ayaan ku waabaraysanay sal اllahu calayh wasalam muxamadin muxamed ah wa calaa millati abiina aabbaheen diintiisa ayaan ku waabaraysanay ibraahiima nebi ibraahim ah oo towxiid ku salaysnayd xaniifan xaalow yahay mid islaamka u soo iishay diimaha xunxunna ka fogaaday musliman xaaluu yahay mid hoggaansan wamaa kaana mana usan ahayn nebi ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale ugu dara ka mid mausan ahayn axmed baa xadiikan wariyey ibnu sunina waa wariyey fii camal ywm leyla xadiika aad waa xadiidka abu hurayra subxaan allaahi wa ayuu qofku odhanayaa subxaan allaahi ilaahay ayaa xumaan ka hufan wa bixamdihi lala qabo maaqa jeer buu odhan miata mara boqol jeer buu odhanaya boqol jeer ayuu odhan xadiidkaa waxaa ka mid ahaa man qaalahaa miata mara boqol jeer qofkii yidhaahda subxaan allaahi wa subxaan allaahi wa boqol jeer qofka yidhaahda xiina yusbixu wa xiina yumsi marka uu waabaraysta iyo marka uu galabaystaba lam ya'ti axadun yowma alqiyaamati biafdala mima jaa'a bihi waxa qofkaasu la yimid wax ka fiican ee ka fadli badan lama imaan karo qofna maalinka qiyaame ilaa axadan qaala mila maa qaala ow zaada calayhi qof intaa tiri yidhi oo haddana ku sii daray oo ka sii badiyey ma ahane inta ajar iyo fadli iyo wanaag iyo xasanaad aad qiyaamada la imaanaysid qof kula miduhu ma uu jirayo muslim baana xadiidkaa wariyey bal maxay culaysoo kugu haysaa subxaana allahi wabixamdihi inaad subaxdii tidhaahdid inaad meeshaad ku tukatay ku tidhahdid kuma khasbanid gurigaaga markaad u sii socotoo salaadda subax ka baxdid gabadha ayadoo jikadeeda ku jirtaoo shaqaysanaysa ayadoo ilmaheedii waxbarashadiisa ku dadaalaysa ayay wadi kartaa subxaan allahi wbaxamdih subxaan allahi wbaxamdih subxaan allahi wbaxamdih waa wax aad u fudud weeye carabkana ku fudud miisaankana ku culus ilaahay agtiisana qiyaamada qof kula miduba uusan imaanayn ilaa qof bacdheer kaa tira badiyey maahan intaad la timi ayib xadiidka siddeed iyo tobnaad ee baabkan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashara maraat ayuu odhanaya aw marata waaxidatan cinda alkasal waa xadiidka abu cayaash wuxuu odhanayaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu alla maahane waxdahu keliga xaaluu alla yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan walahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyu walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun midka kara weeye axmed baa fi lmusnad ku wariyey imaamu nasaa'ina wuu wariyey aw maratan waaxidatan hal mar buu odhanayaa cinda alkasali markuu wahsanayo hal mar buu odhanayaa abu daawuud iyo ibnu maajahba way wariyaan hal mar in la odhanayo haddii wahsiya wax jiraan xadiidka sagaaliyo tobnaad waa xadiidka abu hurayra laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane waxdahu keliya xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyu walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun kii kara weeyaan maqa jeer baa la odhanayaa mi'ata maratin boqol jeer buu qofku odhanayaa idaa goortii asbaxa uu waabariisto maxaa laga dheefaya waxaa xadiidka ka mid ahaa man qaalahaa miata maratin fii yowmin qofkii hal maalin gudaheed boqor jeer yidhaahda kaanat lahu cadlu cashri riqaabin waxay u dhigmaysaa kaanat waxay u ahaanaysaa lahu asaga cadla cashra riqaabin toban qof qof xoreeyey oo kalaa la ajar noqonaysaa kow wa kutiba lahu miatu xasanat boqol xasanaadna waa laguu qorayaa labo wa muxiyat canhu miatu sayi'a boqol xumaatana waa lagaa tirtirayaa saddex wa kaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dalika xataa yumsi waxay u noqonaysaa xirsixir maalinkii saasoo dhan ilaa galabkii uu ka gaaro afar wlam yaati axadu biafdala mima jaءa bihi ila axadu camila akara min dalika shan qof intaa uu la yimid la imaan kara oo ka fadli badanna ma jiro maalinka qiyaame ilaa qof inta boqolkaa jeer la yimid haddana ka sii badiyey maahan shanta faa'iiday kuu leedahay waa qofka subxii akhrista waxaa ugu fiican waagu markuu baryaba akhriso sababtu waxa weeye xirsixirkaasi waagu markuu barya haddaad akhrisateed damaano iyo ballanqaad baad haysataa ilaa galabtayta inaad shayddaanka ka xirseeran tahay laakiin haddaad tidhahdee subaxdii hore akhrisan maayo shan saac iyo markaan soo kacaan akhrisanaya intii shan saac iyo saaka tukadkaa tukatay u dhaxeeyey hadda xirsixirkii ma haysatid haddaan si kale alle kuu badbaadin galabkiina marka la gaaro casarkii la gaaro akhriso adoo shaqaysanaya adoo suuqa maraya adoo shahaaga shubanaya adoo ilmahaaga wata adoo dugsigaaga jooga adoo darsi bixinaya toban daqiiqa kugu qaadan mayso waa waxaadoo yar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ودعاء عجيب بدن وي شن قدبنا فائدانا waa laga helaya waa sheegnay ducada labaatanaad سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات إذا أصبح وحديث جويرية بنت الحارث subxaana waxaa xumaan iyo ceebba ka hufan allaahu subxaana allahi ilaahay baa xumaan iyo ceebba ka hufan wa bixamdihi mahadiisa lala qabo cadada khalqihi intuu abuuray in la eg ayuu ilaahay xumaan ka fog yahay wa ridaa nafsihi naftiisa raalli ahaanshaheeda wax ku filan ayuu ilaahay xumaan ka hufan yahay mahadsan yahayna wazinata carshihi carshigiisa wax la miisaanoo tiro la ayuu ilaahay mahadsan yahay xumaanna ka hufan yaha wa midaada kalimaatihi kelimooyinkiisu intay tiro la-eeg yihiin oo mahadu leeyahay xumaanna ka hufan yahay allahu akbar aaa maraatin saddex sheer idaa asbaxa markuu waabaristo imaamu muslim ayaa wariyey waxaa xadiidkiisa ka mid ahaa ayb xadiidkan ka mid ahaa nebiga sal اllahu alayh wasalam baa maalin wuxuu ka baxay juwayriye agteeda salaaddii subax markuu tukaday markaasuu wuxuu yimid meeshay saaka ku tukatay iyadoo fadhida barqadii sidii weli ilaahay u xusaysa nebigu su'aal buu weydiiye wuxuu ku yidhi maa zilti cala alxaali alatii faaraqtuki calayha sidii aan saaka kaaga tegay miyaa juwariya meesha weli u fadhiyaayo u wardinaysaa markaasay ku tiri nacam markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh waaalih wasalama laqad qultu bacdaki arbaci kalimaatin aa maraat afar eray baan ku dhawaaqay saddex jeer baana ku celiyey loo wusinat bimaa qulti mundu lyowma la wasanatu mundu lyowmi wixii maanta dhan aad akhrinaysay haddii loo babacdhigi lahaana waa ka miisaan culuslaan lahayd waa intaan subxaan allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamdaada kalimaatihi wallah aclam sal allah cala nabiyina mxamadi waaalihi wsaxbi ajmaciin